bardhac iyo badin baf kale la waa kul wacan dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka ciyaaraha doorka n n smaqal wanaagsan dhegeystayaal meel kasta aad joogtaan sabti weeyaan waana kow iyo labaatanka bisha kuwaa sanada labaatan saddex iyo labaatan saax beel barnaamijka ciyaaraha duwar waxaynu eegi doonnaa kulmada la ciyaarayo dhowaan saddexda qadar soddon daqiiq ah. waxaa wada ciyaaraya kooxda kubadda cagta chelsea oo booqan doonta garoonka anfield stadium iyadoona liverpool la ciyaari doonto kooxda kubadda cagta liverpool oo waqti xun ku jirta iyo weliba chelsea waqti xun ku jirta ayaa wada ciyaaraya sagaalaad iyo weliba tobanaad ayay markaa dabcan ku jiraan kaalmaha horyaalka brmeliga sidoo kale waxaynu eegi doonaa saaxiibayaal wararka ugu waaweyn ee suuqa kaliibsiga kooxda kubadda cagta arsenal ugu dambeyntii waxay markaasi dabcan doonayaan difaac oo ay maanta soo bandhigi doonaan xataa e, tubaraha kooxda kubadda cagta ee arsenal mekel harteta weeyaan waxa uu shaaca ka qaaday interasaad uu ciyaari doono kulanka maalinta berita jelsia ciyaaryahano muhiima ay la wareegeen xalayna waxay soo bandhigeen ciyaaryahaanka yidhaahdo nono madoke waa nin aad u khatar badan weeyaan saaxibayaal sidoo kaleeto kooxda kubadda cagta manchester united hadda waxaa laleeyahay waxay si shooga ah ay ugu dhaqaaqaysaa qaadashada ninka layidhaahdo harekane sidoo kale saaxibayaal waxaanu eegi doonaa kooxda kubadda cagta arsenal waxa ay weerar ku qaadeen weerar dhanka suuqa hawayaan kooxda kubadda cagta real madrid waxayna doonayaan ama ay ka doonayaan ciyaaryahaanka la yidhahda kamofinka inay ka soo qaataan saaxiibyaal wararkaasi oo idil ayaynu saaxiibyaal soo qaadanaynaa sidoo kaleeto kooxda kubadda cagta yuventus shan iyo toban dhibcood ayaa laga jaray oo waa la ganaaxay sababta maxay tahay waxaynu eegi doonaa kulmada kala jira ayaynu eegi doonaa saaxiibyaal soo dhowaada waya saxbiyaal qeybihii ugu horey barnaamijka ciyaaraha doorkayanan ayaa dhegeysanaysaan saaxiibadana fursadda aynu siin doonaa barnaamijka si toosa ah kaga qeybgeli doonaan kulanka xiisaha badan ee galabka dhexmari doona kooxaha liverpool iyo weliba koxda kubadda cagta chelsea saaxiibadana waxay soo waci kareen leelanka idaacadda kulmiye sideetan lix konton doonaa labada kulan oo ay saaxiibada markaa dabcan ay ka qeyb qaadan doonaan aynu si gaar ah u falaqeyn doono haddii aynu eegno eh, kooxda kubadda cagta liverpool waxay la ciyaari doontaa kooxda kubadda cagta chelsea waxaynu ognahay kooxda kubadda cagta liverpool xilli ciyaareedkan aad iyo aad ay u liitaan sidoo kale kooxda kubadda cagta chelsena way liitaan iyadoona kooxda kubadda cagta chelsea xidigo muhiim ay ka maqayeen sida ninka layirahdo starlin ee golahaya mendi dani zakaria chilwell james bolosich oo falakis oo saddex kulan maqnaanaya hal kulan ayuu soo qaatay kulankan waa kiisii labaad weeyaan kan soo socda fulhamna uu maqnaan doonaa sidoo kale fafan ayaa ka maqan ambaroche ayaa ka maqan halka kooxda kubadda cagta liverpool taageerayaashoodana ay niya jabsan yihiin xilli ciyaareedkan firmiino ayaa ka maqan fandaj ayaa ka maqan diego jota ayaa ka maqan tsimikas ayaa ka maqan oo los dias ayaa ka maqan laakiin taageerayaasha waxay rajeynayaan in kulanka ee galabka saddexda galabnimo qadar soddon daqiiq ah uu safar koowaad kusoo bilaaban doono ciyaaryahaanka layihahdo darwin nunis oo muddoonkii ugu dambeysayba dhaawaca uu ahaa weerarka waxaa lagu soo bilaabi karaya kooxda kubadda cagta liverpool godi gegbo iyo weliba ninka dani don waa darwin nunis weeyaan sidoo kale maxamed saalax halka dhexdana fabino tiagal kantara iyo weliba iliad lagu soo bilaabi karayo halka difaacyada conot iyo weliba matib ay iskaalmaysan doonaan kadibna alison ayaa ka dambeyn doona golhayaha ah robinson iyo weliba ninka layihahdo alexander arnold waxay noqon doonaan kuwa garabka midig iyo weliba kuwa bidixba difaacyada ka ciyaara dhanka chelsena waxay ku ciyaari karayaan keeba oo lagu soo bilaabi doono teega silva iyo wiliba dushal ayaa wada ciyaaraya jaloba oo garabka midig ciyaaraya laakiin asbalkuet ayaa laga soo hormarsiin doonaa lawis hollna waa u ciyaari doonaa oo kokorela ayaa dabcan laleeyahay kulanka kokorela ama lawis holl ayaa midkood la ciyaarsiin doonaa garabka bidix ama difaac bidix weeyaan halka gorgino covasi weliba dabcan ciyaaryahanka layihahdo ee galaga lagu soo bilaabi doono qadka dhexe weerarkan waxaa lagu soo bilaabi doonaa sida qorshuhu yahay mount iyo weliba haverts iyo weliba ninka la yidhaahdo ee muqaylo mutrigi tubaraha kooxda kubadda cagta chelsea waxa uu ishaaca ka qaaday in muqaylo mutrigi uu aad iyo aad u tababartay uuna doonayo in marka dabcan kulanka uu fid noqdo uuna diyaar u noqdo marka labada kulanba waa laba kulan oo aad xiiso badan weyaan saaxiibada iminka barnaamijka ka qayb qaadanaya ayaynu fursad sii doonaa kulanka si gooni ah nala falqeynaya bal soo dhow soo dhow magacaaga deegaanka waayahay dhegeystayaasi waynu ismaqli weynay oo dabcan wax ka saaxiibada kale ayaanu fursad siin doonaa dabcan iminka barnaamij ka qayb qaadanaya marka xaaladda kooxda kubadda cagta liverpool xaalad daran ayaa haysata oo chelseana sidoo kale saaxiibkan ayaan soo qabanaya barnamij ka qayb qaadanya bal soo dhow hallo soo dhow hallo saax magaca deegaanka barnaamijka waa la socotay kulanka galabka chelsea weliba kooxda kubadda cagta liverpool labadaba waxay ku jiraan xaalad khatar badan laakiin waa kulan weyn oo xiise badan oo labada sugayso dhow waa ah wallaahi labadooduba waxma isma dhaamaan haye inkastoo aan isleeyahay liverpool waa run oo saalax iyo weerarkooda waxbaa isku roon yahay laakiin si kale si kale uga jirtaa aad iyo aad marka maxaa isleedahay kulankan maxaa ku sadaalinaysaa labiyo halans ah, aan ku saadaalina liverpool ku badinaysa oo ay kooxda liverpool ay ku badin karto ah. waaya saaxiib sare waan kaga mahadcelinayaa eh, waa kaa saaxiibada kale ayaynu fursiin doonaa eh, wiilkaas wuxuu leeyay laba gool iyo hal ayay ku badin karayaan kooxda kubadda agta liverpool maadaama faryahanadoodii qaarkood ay dhamaystiran yihiin saaxiibada kale ayaynu soo qaban doonaa balsalow waalaikum salam warxama halo soo dhawaa lagu maqlaa barnaamijkan soo dhow waayahay saaxiibkaas uu mashquulsan yahay saxibada kale aynu fursad siin doonaa oo iminka barnaamijka ka qayb qaadanaya marka haddiinu eegno labadan kulan dabcan kulmadii ugu dambeysay barbadhac ay ku heshiinayeen afartii kun ugu dambeysay laba ka mid ah goolkulaadyo kooxa kubadda cagta liverpool ayaa markaa dabcan ku guuleysatay waayahay bal soo dhow magacaagii deegaanka waayahay waa la socotaa ah, eh, galabka eh, liverpool iyo waliba kooxda kubadda cagta chelsea maxaa silada kulankan aad ku saadaalinaysaa haye liverpool darana haysato sidoo kale chelsea darana haysato waa ka garoonkaa ayaa lagu ciyaaraya si maxaa maxaa silada kulankaa waayahay waayahay waayahay waayahay saxaabada kalena fursad ayaynu siin doonaa taageerayaasha liverpool waxay taagan yihiin chelsea oo aynu ka badinaynaa oo aynu garaaceynaa oo aynu ka guuleysanayna waa ka waayahay saaxiibkan ayaa soo qabanaya taageerayaasha chelsea ah. iyaga naftirkooda barnaamijka si toosa ah ka qayb qaadan karayaan markii la eego taageerayaasha liverpool iyo kuwa kaleba si gooni ayaynu ah kulankan ufalaqeyn doona bal sodhow sodhow waalaikum salam warxaba walaal cabdiraxmaan oo jooga degmada yakshiid cabdiraxmaan barnamijka waa la socdaa ah, kal haye liverpool iyo chelsea inkastoo ay xun qaadanayaan wallaahi chelsea guulageena maanta saddex kaal waayahay marka waxaa is leedahay eh, dabcan chelsea markaan waxaa weeyaan waa macquul wey inaad ka badiso ha ah, macquul weeyaan boqolkiiba boqol maxaa yeelay ninka dhan oo liverpool hay firgi fandaja ka dhaawacman aad iyo aad aad iyo aad wallaahi sir badan baa ka maqan soo ma aad iyo aad marka ma is leedahay chelsea iyadana micnaha maaragtay dabcan maadaama waayo xun ay ku jirto sidoo kale liverpool waayo xun ay ku jirto maadaama awey lagu ciyaarayo chelsea ku adkaan kartaa isma dhihi karo maxaa yeelay chelsea hadda dad oo haddii xataa dadka dad badan badana way ka dhaawacan yihiin balse laakiin dad ay hadda kastaa joogaan soo maha waxaa macquula maanta fursad in la siiyo mudri aad iyo aad markasaa guulan u rajeynaya chelsea waayah waayah waayah waayahay waa kaa waa kaa saxbada blues taageera weyaan oo waa ka wiilka wuxuu leeyahay jelsia gool ayaan u rajeynayaa markii aanu eegnana kooxda kubadda cagta jelsia kulay waanu arki doonaa laakiin xilli ciyaareedkan kulmada aweegah way ku dhiban tahayba kooxda kubadda cagta jelsia soo dhawo saab dhawaa saaxib barnamijka la soctaa aada iyo aad caaw waxaan isleeyahay galabta in la garaaci doono liverpool maadaama liverpool xaalado adag ay haysato aad iyo aad intee is leedahay liverpool xaalada micnaha chelsea way kaga faaideysan kartaa xaggee is leedahay ma dhanka difaaca dhanka qaddexa dhanka kaga faa'ideysan kartaa maadaama fandadi uu ka maqan yahay difaacyo kale oo khatara ay soo gadan liverpool marka liverpool caawa in la garaacaya la tahay aad iyo aad waayaha saaxiib sar waan kaga mahad jeclinayaa sida quruxda badan barnaamijka kaga qeyb qaadatay saaxiibada kale ayaynu saaxiibada fursad siin doonaa markii la eego chelsea xil ciyaareedkan kulmada banaanka ah keliya waxaay hantiyeen dhibco gaaraya kow iyo toban dhibcood iyadoo markaa toban kulan banaanka ay aadeen keliya saddex jeer ayay badiyeen guuldarada ugu badanna xilli ciyaareedkan chelsea kulamada banaanka ayay kusoo ama kaga soo gaareen oo dabcan shan ka mid ah ayaa guuldaro dusha loo saariyey kulamada aweega ah waayahay bal qofkaan ay soo qabanayso dhow waayahay soo dhow magaca deganka waaya fartuun waa la socotaa barnaamijka ciyaaraha chelsea liverpool ayaa ciyaaraya labada kooxoodna waxaa weeyaan way liitaan laakiin mar kasta waa kulan weyn weeyaan bal adig ahaantaada maxaa isleedaha waxay radaa falaqayso waa eh, maasanta alaabkayga waan kala ku mahadcelinaya ana hanta yar liverpool aan ahay aad iyo aad waxadeedu anaga xaalay xaalakeeda meesha uu jiro aad iyo aad oo kale chelsea kama marno taageerada chelsea waxaa leeyahay anaga isku dirina jalkaa ka fiicanna labadan waxaanaan isku dhigo aad iyo aad kaalinkeena waxaawaaye hal koox nooma dhexeyso waa isku xignaa marka istaanamahan xiliyaareedkeena layaa aad iyo aad inkastoo anagaan gurigeena ku ciyaareyno anigoo weliba aa taageeri jirbo golkaas taagaas ka bixiyo bareejo laba gol iyo laba gol kusoo dhaman doonaa alleh waa kaa waayahay walaashay waan kaga mahad aad iyo aad waayah waayahay gabadhaasi si khibradeysan ayay kaga hadashay oo labaduu markii la eego iyagoo fiicnaa ay barbadhac galayeen iyagoo markaa dabcan xaaladda ku xuntahan waa macquul weyaan waa ka bal qofkan kale ayaan fursadda siin doonaa barnamij ka qayb qaadanaya bal soo dhow hallo asalaamu calaykum saaba codkaaga sor u qaad soo dhow waalaikum salaam waa uqaantahay waa mahadsantaha adigii dhammaan dhegeystaas barnaamijkaada ku xiran magaca waa qadar maxamed cabdi suuqa olaha waayahay saaxib soo dhawow kulanka galabka chelsea iyo weliba kooxda kubadda cagta liverpool anfield ayaa lagu ciyaarayaa galabka yaa is leedahay way badin karayaan ama kooxdee ayaa badin karto horta sagaalo waa maxaa is leedahay aad iyo aad dhankee ayay keliitaan ayaa is leedahay oo ay chelsea kaga faaidaysan kartaa galabka si fudud aa udhihi kartaa saaxiib ayagana way daaleen <laughs> ma diyaarsan waxaa arkaysaa jireen sida maani isaala weka dhan aniyaa laga qaatay aarna waa arkaysaa iyo hubison sida hore uma fircoon way daalan yihiin bandaj ficnaayo markuu dheelayo liidaanba wuxuu ku maqan yahay karaan isleeyaabaan waayahay saaxiibkaa waa kaga mahad celinaya waa kaa eh, caadiyan marka la xidigaha kooxda kubadda cagta liverpool markii la eego eh, xidigahooda eh, xil ciyaareedkan waa kuwa markaasi dabcan aad u daalan sida wiilkan uu sheegay tiyagal katara iyo weliba ninka layihahdo fabino siba labadaasi ciyaartooy haddii kooxda kubadda cagta liverpool ay heli lahayen bedelkooda laska fiicnaan lahayd waayahay eh, waayahay waayaha waayahay waayahay waayahay saaxiibka kale ayaanu fursasin doonaa marka la eego fabino dabcan mudoonkii ugu dambeysay ama sanadii ugu dambeysay wuxuu ahaa ninka lambarka lixaad ugu ciyaaraya kooxda kubadda cagta liverpool aad iyo aad soo dhow waalaikum salaam barnaamijka waa la socotay waa la socda magaciisaran waaya saaxib barnaamijka waa la socota liverpool iyo weliba chelsea saddexda galabnimo qadar soddon daqiiqa ah garoonka anfield road stadium wallaahi horta kulankaas waa kulan aad u xasaasi ah liverpool iyo chelsea-na waa kooxo aad iyo aad u loolamo mhm. oo in badan horyaalka isku carbin jireen aad iyo aad liverpool waa ahan dambe chelsea way ka adkaan jirtay inkastoo hadda labadooda ay ku kala jiraan kaalinta tobanaad iyo kaalinta sara aad iyo ah. aad aad iyo aad maanta ma loo fiirinaayo labada koox macnaha hadba kooxda kooxdan waxay jeceshahay kooxda kale inay dhibcaha ka kor marto mhm si fiican waxaa jira laakiin kooxda chelsea markii loo eego sanadkan waxaa galay dhaawacyo aad iyo aad u fara badan oo saddex qeyb ah aad iyo aad markii loo fiirsho dhanka goolka mandia uu jiri jiray daasacyadoodii dhexeed sidii duwihii iyo tareygii iyo kamaqan yihiin mhm. kadka dhexe gaaba imaada in golo conte hadduu ka baxo wax soo sii waalawaayo soowaadkooda ma fadhiyo oo jo falkiisa hadda soo qaateen interest caro kaga maqan yahay laakiin liverpool markii iyada loo fiirsho hal gaab ayaa galay oo ah kuwa dhanka oo weerarka keliya gaabka gala aadaad gaar ahaan sida eh, luis dias oo kaleeto oo dabcan isagana uu markaaoo macnaha inta kadhiban xilli ciyaareedkan ah hmm. siyo jirto dag ay soo qaatay iyo nuneso haddana weli daantiis ma helin laakiin liverpool dadkeeda dhexe wuu ka fadhiyaa iyo difaacyada iyo goolkiibarka markii loo firshay chelsea aad iyo aad aad iyo aad aad iyo aad tiimka marka macnaha labada koox markii la fiirsho waxaa aad iyo u galay uu eh, lank iyo ku jirtay iyo dhan iyo burburay aad iyo aad laakiin chelsea iyada hadda liverpool ee ka runto liverpool kulankii u dambeeyey waa laga soo didiyay laakiin chelsea balas hal iyo eberka kasoo badisay aad iyo aad laakiin kulankan galabta waxa waaye waa game of janis waxa lalahay isgaasgaas macnaha wadanayo maanta dhan kooxdii janiska ku heshaa guulaysanaysa aad iyo aad marka labada koox wuxuu isku daya hadda garoonka lagu ciyaarayo waa anfield waa garoon fabaxan badan waa garoon wax walba bedeli karo sidii loo filaya si kale kaa yeeli karo aad iyo aad laakiin ani ahaanteeda sida hadda khiyaasayo kulankaas waxaa waa waa game of janis kooxdii jaaniska hesho ayaa liginta qaadanaysa aad iyo aad inkastoo pressurka aadka u badan oo u saaraya kooxda jelsea ee qarashaad ee san san intaasoo milyan ee suuqa gelin aadi halciraadka markii la bishaan keliya laba boqol ku dhawaad milyan ayay suuqa bixiyeen a xalayna xidigii soo bandhiga marka bresharka ugu badan wuxuu saaran yahay tiamka jersey liverpool iyada garoonkeeda ku ciyaareysa aad aad bresharkana wuxuu ku istaaga dhulkiina halista aada halkii arintan ilaashada keliya jilsiyadaa laga rabo bos waxa waaye lacagtaa gashay trigiina usoo baxda hal raba inay macnaha lacagteeda afredkiina isku celceliyadaa looga baahaya aad iyo aad aad aad saatan ciyaara kolog waa saraja difaacu ka gelaya aad iyo aad marka waxaa rajeynaa kulankaas inuu bareyso ku dhamaado haddii noqonaysa kooxdii game of planetsa guuleysanaysa waayahay ciyaaryahanka dhad muqaylo mudrigi oo ay kooxda kubadda cagta arsenal laga dulqaaday chelsea kulanka way ciyaarsin doontaa ciyaaryahaankaasi maxaa is leedahay kulanka chelsea muxuu kasoo kudhin karaa kulanka galabka wallaahi ani xidigaas horta waa fiirsaday kulanka sector duneske iyo madrid ciyaareysa ay ark oo ka oo gudiyaasha ugu sarreeya kubadda cagta asiga oo oo aada iyo aada u raacdeysanaa horta mudrinki haddii oo muxarabnimo loo hadlinin waa xidig sii shalle waa xidig kubadda la dhaqaaqayo waa xidig neef badanha ah, waa xidig haddana jecel bokis mar walba inuu lugta soo gel waa xidigaha lafta uura sidii venicius junior iyo neymar markuu ahaa jira xilliguu soo baxaya crystal palace xidig u welfare staha oo kale santi maximum waa xidigo bukiska aadaya macnaa waa xidigo oo waxaa jira bukiska geeska ka istaago iyo xidigo jecel bukiska inay aadaan halis kugu abuuraan aad iyo aad inkastoo baaskiisa uona fadhin waa xidig neef le wax walba laga fili karo xidiga hadduu neef uu leeyahay sida venicius uu kale uu yahay maantana uuna daarin sagaashikan uu kugu soo soconayo dhul badan oo kugu fura kulama oo dhaqaaqo waxa waaye waa corruption afaangaajoo kalaa joogo waxana meesha iska abuur mahan liverpool caawa iyadan waxaa rajeynaya inuu nunes oo soo noqdo nunesna inkastoo yahay xidid boos qaadasho badan laakiin frustrationa ku furan lacagtii laga soo bixiyo iyo waxaas laakiin waa xidig fiican oo dhamaystira mentalityga bishuu ka daalaya laakiin waa xidigaan waa xidig neefle waa xidig sida edison cavani iyo luis luseto oo macnaha qarankiisa amar u ciyaara aad waayah waa kaga mahad celinaya saaxiib sare ee saaxiibkan si gaara ah uu ila falqeynayay chelsea weliba kooxda kubadda cagta liverpool markaynu eegna kow iyo tobankii gool ee ugu dambeysay liverpool garoonkooda ay ku dhalinayeen liverpool saalax iyo weliba ninka la yidhaahdo darwin nunis ayaa dhalinayay waa yahay bal qofkan ayaa soo qabanaya oo barnaamijka ka qayb qaadanaya so dhow codkaaga soo saaxib jamhuuriya aad iyo aad barnamijka waa la socotaa kulanka xiisaha badan liverpool f c chelsea saddexda galabnimo qadar soddon daqiiqa aniga labada koox taageero taageerumay lakin waxaan rajeynaa galabta inay badin doonto kooxda liverpool ee hal iyo eber ku badin doonto insha allah aad iyo aad waayahay saaxiib sare waan kaaga mahadcelinayaa waa kaa taageeryaasha kooxda kubadda cagta manchester united ilaa arsenal macity waxa weeyaan waxay leeyihiin dusha idinka daawanayna dusha aad iyo aad waa kaa inta badan kulamada haweenka markuu jiro koox bay micnaha fursad u tahay koox kaleto in guuldaro markaa la siiyo laakiin taageerasha arsenal jelse hadii la garaco hadii liverpool la garaaco waxaa weeyaan ma kala jeclo sababtay tahay intaasoo dhibcood ayba ka sareeyaanba marka waa ka kuwa jels kuwa manchester united waa sida kuwa manchester waa ka bal saaxiibkan ayaa soo qabanaysa now yaa saaxib soo dhawow barnaamijku waa la socotaa aad iyo aad aad iyo aad aad iyo aad aniga waa taageero jalsi taageera jalsi waa yahay waa ka taageero jalsi yaa tahay ciyaaryahanka la ah, budushaali iyo muqaylo mudrigi ciyaartooyda cusub ayaad caawa ciyaaraya macalinka karen botelis mafahanta aad iyo aad waxaan ku dhahay ninkan hadduu macnaha qabdhex hadda jalsi oo kale hadda qabdhexay ka baahan tahay qabdhexay u baahan tahay mhm. weeryahan iyo difaac iyo waxaas mu baano ciyaaryahanana difaac iyo weeryahanada waxaa ka daran qadka dhex mafahanta aad iyo aad marka garabaa hadda oo kale garabaa oo kale ninkan hadda la keeno mudrigi iyo falakis iyo shanlay milyan serge ay polisit iyo meeqaa garbaa joogtaa way badan yihiin aad iyo aad ha marka waxa muhiimada in la saaro waa noobaha noobaha o kale hadda aa jooga miyaan hadda iska wareersan iyo afaartiisa iska wareersan nooba oo kale iyo dhaxda kale iyo de muhiimada saar chelsea waa ina guuleysanaysa laftaa aad iyo aad marka maxaad is leedahay chelsea sualaan o kale dhexdeeda hadda georgino iyo covs ingolo kant waa maqan jag waa maqan yahay aad iyo aad marka waxa weeyaan labado way iskaga baahan yihin marka maxaa is leedahay adig ahaantaada ciyaaryahanka la yihahdo muqaylo mudrigina chelsea muxuu kasoo kordhin karaa wallahi mudaijo kale waa ukokii waa fiican yahay oo sterlin iyo waa ka fiican yahay laakiin maxay toolee in fukiska la saaro iyo oo nooba iyo nin dhaxa iyo nin difaac waayo difaaciyada horta xoogaa isku lakin dhaxda iyo iyo muhiimada waxaa ladahay noobaha in la saaro hadda garba kale waa joogaan waa aragtay garabka xakab siyaaj xataa qaadanin bada bidix moo kale jasnes oo xakab siyaaj letaa nin kale oo bada bidix kasoo weerarsimayo iyo nin oo dhaxda ah iyo nin nooba ah saddexdaas darsi muhiimada inaa saarto waa sida quntan ku fermin waayahay marka kulanka ugu dambeyntii maxaa ku saadaalinaysa adiga wallahi kulanka inkastoo labada kooxood ee gataalo ku jiraan sifiican ku jiran ee diiwaan kaalmaha ugu dambeeyo ee horyaalka ee tobanaad iyo sideedaad kusan ciyaaraad ande mm. marka labadooba kacabdiwaad waa ka taalaa balse aniga hadda taageer jalsia ah, jalsia guud u rajeynaa insha allah waayahay saaxiibka waa kaaga mahadcelinayaa celinayaa taageerayaasha kooxda kubadda cagta jalsia ayuu ka mid ahaa waa kaa markiinu eegnana kooxda kubadda cagta ee chelsea iyo weliba kooxda kubadda cagta liverpoolba waayadanba kulmadooda waxauu ku dhammaanayay barbadhac ama hal iyo hal ama laba labo ama hal iyo hal ama dabcan labadii kun ugu dambeysana barbadhac goollalaan ayuu ku dhameynaya inkastoo kooxda kubadda cagta liverpool ay qaadeen labada kooba koobabkii liikaabkii iyo weliba koobka efe kaabka bal saaxiibkan ayaa soo qabanay soo dhow codkaaga soo waayahay bal soo dhawow aad i aad waa lagu maqlaa soo dhow barnamij kula socotaa hay bal ciyaarta galabka maxaa kusoo hadlinaysaa raadiyaa iska fogey haye maxaa isleedahay marka kulanka ee dabcan u dhexeeya udhexeeya chelsea weliba kooxda kubadda cagta liverpool waayahay waayahay waayahay saxaabada kale ayaanu fursa siin doonaa saxaabada ugu dambeeya ayaanu fursa siin doonaa oo barnaamijka imika ka qayb qaadanaya Eh, markii aanu aagnana labadan eh, kulan waa kulan xiise badan inkastoo dabcan kooxda kubadda cagta liverpool haddii ay badiyaan hami ay yeelan doonaan oo kooxda kubadda cagta liverpool sideed labaatan ay leedahay kow iyo soddon dhibcood ay tegi doontaa kaalinta lixaad ee horyaalka brimier leaga ayay tiigsan doonaan haddii ay badiyaan kooxda kubadda cagta chelsena haddii ay badiyaan waxay tiigsan doonaan kaalinta eh, sideedaad ilaa may kaalinta lixaad ayay tiigsan doonaan marka labadaba haddii ay badiyaan kaalmaha waxaa weeya sagaalaad iyo tobanaad iyo meelaha way kasoo tagi doonaan oo markii la eego lakiin arki doona cidi badan doonto bal qofkan ayaa soo qabanaya soo dhow aad iyo aad barnamijka ola socota saxab soo dhow mar kale

kuley qabo macnaha iguma haayo laakiin kuley kule waxaa rajeynaya in lisbol iyo jalsi hmm. inkastoo labada tacbaan yihiin waqtiga ceerkaas aad iyo aad daro daro eber eber kuley laba laba ma oran kara ilaa lababa laba naba halis ma joogaan aad iyo aad waxaan <laughs> iyo hal ama ama zero zero aad iyo aad aad iyo aad inaan inaan ka hadlo aad iyo aad hadda jalsi ah. lama rabi inay ku eh, hantibeesho mukaylo ah. waayo waxaa loo baahnaa booska jirwal iyo booska eh, ras jameson inay macnaha qaras ku bixiyaan aad iyo sababtoo ah doobyaaloo joogaan doomayaana joogo hafarta joogo marka ugu dambeeya oo kasoo fujiyi kartaa baa hadde liverpool kale oqobada si dumaan ay haysto hadda soo macanka sheegay aad iyo aad waa kacda si dumaan unbaa weliba haystaa aad iyo aad marka kale taageeradaas waxaan leeyahay sanadka isku qaata meesha newcastle iyo fulham ay ku raaxsanaydo aad iyo aad labadiina labadiina boos oo chelsea fulham chelsea liverpool booskooda waxaa joogaan newcastle iyo waxaa joogaan fulham aad iyo aad aad iyo waxaa kamid ah haddii isboolis ay ka badiyaan waxaa weyaan kaalinta afraad waa laga yaaba inay galaanbo mise kaalinta eh, ah, shanaad helaan sanadka waxaa waa sanadka arsenal iyo sanadka newcastle iyo sanadka fulham aad iyo aad marka aad iyo aad wa waa kaa taageerasha arsenal waxay leeyihiin ama liverpool ha badiso ama chelsea ha badiso wax gala ma lahan eh, marka inta badan eh, dadka ciyaaraha inta badan yaqaana labada kooxood markay ciyaarayaan waxaa jira mid adiga kuron inay badiso midna kuron laga badiyo su-aalahaan oo kale haddii chelsea ay ku jiri lahayd kaalinta labaad liverpool ay ku jiri lahayd kaalinta saddexaad oo kale arsenal koowaad ay ku jiri lahayd markasta eh, arsenal waxay taageeri lahaayeen adiga saddexaad ku jirta maadaama dhibcaha laga soo yaray marka laakiin labaduba sideedaad iyo tobanaad iyo waxay ku jiraan iyo sagaalaad iyo tobanaad ay ku jiraan marka waxaa weeyaan inta badan taageerasha chelsea iyo taageerasha macity iyo kuwa arsenal iyo kuwa eh, manchester united dushay ka daawanaya waxay leeyihiin waxaa weeyaan ama jelsa ha badiso ama liverpool ha badiso waa ka weli waxaa dhegeysanaysaa barnamijka ciyaaraha duwarkayana Magic System, Revoil, Chanty. waayaa saxbiyal waxaa dhegeysanaysaa barnaamijka ciyaaraha warkayanan markaan deen waagnana kooxda kubadda cagta yuventus ayaa aad iyo aad loo hadalhayaa kadib shan iyo toban dhibcood laga jaray kadib dembi markaa lagu helay oo dabcan iminkaba la shaaciyey waxaa leeyahay kooxda ka dhisan sareeeda yufa weeyaan talyaaniga ah ayaa shan iyo toban dhibcood laga jaray dhibcaha horyaalka xilli ciyaareedkan kadib markii lagu helay dembi isdabamarin dhinaca shaqaalaha ah ama dhinaca dhaqaalaha weeyaan kooxda kubadda cagta yuventus oo markii horeba ku jirtay kaalinta saddexaad ee kala sareynta ee horyaalka talyaaniga ayaa haatan waxay markaa ku jirta ama dib loo dhigay kaalin tobanaad ee horyaalka talyaaniga xiriirlaaliyaha ee dabcan seere eeda ah ayaa go-aansaday in kooxda ee lagu naaneyso marwada duqda in laga jaro dhibco kadib markii lagu helay dembi ee istamarin dhanka lacageed oo dhinaca kooxda ah horaantii xilli ciyaareedkan dhammaan maamulka sare ee kooxda ayaa is casilay kuna jiro madaxweynaha kooxda kadib markii baaritaan lagu bilaabay dhaqaalaha kooxda baaritaanka ayaa lagu ogaaday in xidigaha kooxda la siiyey lacago sanadihii labakuilabaatanki markii ay ogaadeen in hoos u dhimeen mushaaraadkooda sababa la xiriira xaalada ee coronavirus xeer ilaalyaha guud ayaa dib u furay baaritaanka waxaana markii hore la filayay in laga jaro sagaal dhibcood laakiin waxaa hadda laga jiray dibco gaaraya ilaa shan iyo toban dhibcood laakiin kooxda yuventus ayaa raacfaan ka qaadi karto ama ka qaadan karta go-aanka iyada oo oo iminka maxkamadda sare ee kubadda cagta iminkanba arrinta ay usoo bandhigi doonaan dhan kaleetana haddii aynu egnana saaxibayaal ee wararkaas ku saabsan suuqa kilibsiga kooxda kubadda cagta ee arsenal ayaa iminka lasoo warinaya in weerara ku qaaday kooxda kubadda cagta marengeyska waxayna ku doonayaan ninka layihahdo edwardo kamafinga waxaynu ognahay kooxda kubadda cagta ee arsenal in markaa dabcan lasoo wareegeen xilli ciyaareedkan xidiga layihahdo tarasaad iminkan waxay doonayaan difaac maanta inay dhammaystiran waxayna doonayaan in isla toddobaadka soo socda inay dhammaystiran arrinka ninka layihahdo kamafing inkastoo kooxda kubadda cagta marengeyska ay reaal madrid weeyaane ay ninka aada iyo aada u doonayaan inay sii haystaan kamafinga weeyaan marka arsenal waxaynu ognahay in suuqa kilibsiga xilli ciyaareedkan ka wacdaranaya inkastoo muqayl mudriga laga dulqaaday laakiin ujeedada ugu weyn arsenal waxay tahay sanadkan inay ku guuleystaan horyaalka brmeliga labada kun sedexdii iyo weliba labada kun afartii ugu dambeysay inay ku guuleystaan horyaalka brmeliga marka sanadkana way doonayaan dhakaletana koxda kubadda cagta chelsea iyo weliba koxda kubadda cagta sports waxaa leeyahay eh, waxay doonayaan inay kulamooda qaataan kulamadaasi wuxuu ku saabsan yahay sida kooxda kubadda cagta chelsea ee u siin lahayd kooxda kubadda cagta sports ninka yihahda xakim siyaaj iyagana ay soo qaataan ciyaaryahaanka eh, lagu magacaabo benzuma oo ka tirsan kooxda kubadda cagta ee eh, lagu magacaabo spolis marka eh, ziyaaj qudhiisii waxa uu doonaya inuu ka tago kooxda kubadda cagta chelsea waxaana lala xiriirinayaa saddex kooxood inuu ku biiri karayo barcelona iyo weliba kooxda kubadda cagta ac milan iyo weliba kooxda kubadda cagta ee eh, lagu magacaabo spolis oo iminkanba lala xiriirinaya dhan kaleetana hadeen ogno kooxda kubadda cagta manchester united waxay doonayaan in ugu dambeyntii gacanta ku dhigaan weeryahanka layihahdo kayn kayn waxa uu ka tirsan yahay kooxda kubadda cagta spolis waa ninka taariikhda doonaya inuu noqdo ninka ugu goolasha badan ee koox kubadda cagta spors waryahanka tottenham hosba kane ayaa lagu soo waramayaa inuu u furan yahay inuu ku biiro koox kubadda cagta manchester united isla ciyaareedkan sagalabaatan jirkan oo soddonkii ama soddonka sano markaa jirsan doona ee bisha soo socotay julay ayaa dabcan geli doona labaiy tobanka bilood ee ugu dambeeyay heshiiskiisa spors inkastoo kooxda kubadda cagta spors ay doonayaan ininkan ay haystaan haddana kooxda kubadda cagta ee manchester united ayaa waxa ay iminkanba dooneysaa in lacagta uu rabo iyo weliba qandaraaska uu rabo ay farta ka saaraan xilli ciyaareedkan shan iyo toban gool ayuu dheliyay labaatan kulan oo bermeliga ninka layhahda kayn kabtanka england ayaa guud ahaanba sboris u dheliyey laba boqol lixdan iyo shan gool afar boqol afar iyo toban kulan oo tartamada oo idil uu u ciyaaray waxaana uu keliya hal gool u jira inuu barbareeyo ninka layidhaahdo jemi gravis waana ninka ugu goolasha badan taarikhda weyaan koox kubadda cagta spors marka haddii uu dhaliyo labada gool soo socota markaa ninka wuxuu noqon doonaa ninka ugu goolasha badan kooxda kubadda cagta ee totam wasba haddaba kooxda kubadda cagta manchester ayaa xil ciyaareedkii hore doonaysay waxayna ay ku dooneen lacag dhan boqol milyan wax ka badan laakiin waxaa laga diiday oo sports ayaa diiday laakiin kooxda kubadda cagta manchester eh, iminkan waxaa laleeyahay boqolkii boqol way doonayaan tobabare rigtenhag ayaa doonaya in ninkan ay soo qaateen wargeeska layidhaahdo the mile ayaa arinkaa warinaya marka kooxda kubadda cagta manchester united ugu dambeyti waxay gacanta ku dhigi karayaan ciyaaryahaanka aadka u khatarta badan ee lagu magacaabo kayn dhan kaleetana saaxibayaal haddii anu eegnana tobabaraha kooxda kubadda cagta bulishiyo dortmond waxa uu iminka markaa dabcan eh, uu ka hadlayaa ninka judi billigam haddii xil ciyaareedkan uu bixi karayo iyo haddii kale kooxa u waaweynaya judi doonaya liverpool ayaa ka mid ah sidoo kale kooxda kubadda cagta ee lagu magacaabo mareengeeska real madrid ayaa ka mid ah tobabaraha kooxda kubadda cagta burushiyo dortmund ninka yidhahdo eden dersig ayaa ku booriyey jordi billingham inuu diido xiisaha liverpool iyo weliba kooxda kubadda cagta real madrid si uu usii joogo kooxda ka dhisan horyaalka jarmalka ciyaaryahaanka qadka dhexe ingiriiska bilgham ayaa si weyn loola xiriirinaya kooxaha ugu waaweyn sida masiti liverpool real madrid markaa sagaal iyo toban sana jirkan ayaa sidoo kaleeto lagu soo waramayaa inuu wadahadalo kula jiro kooxda kubadda cagta bulshada dortmund tanii markii uu kusoo laabtay koobka adduunka dortmund ayaa iibisay ciyaaryahaano muhiima ah sida ninka layihahdo eh, sancho elin halan marka waxay doonayaan ninka inay cishtaan inkastoo leeyahay xil haddii u dhammaad bixi doonaa haddaba ninka la yidhaahdo ee eh, tersig wuxuu leeyahay waxaan aaminsanahay inaan u baahan nahay inaan ka shaqeyno sidii aan u haysan lahayn xidigaha daada yar sida ninka la yidhaahdo eh, eh, judi bellingham xilli ciyaareedkaygii ugu horeeyey ee aan kumeel gaar ah ku joogo kooxda kubadda cagta burushiyo dudmud waxaan garoonka wadageliy waxaa garoonka wadagelin jiray ayuu leeyahay judi bellingham iyo weliba haalan laakiin taasi waxay ahayd sanadka keliya oo aan joogay laakiin haddii aan saddexdaasi xidig sii haysan lahayn saddex sano waxaan ku guuleysan lahayn goob waaweyn ayuu leeya yani wuxuu leeyahay haddii juudi aan haysan lahayn sancho aan haysan lahayn sidoo kaleeto haalan aan haysan lahayn waxaan aaminsan ayuu leeyahay in koob waaweyn aynu ku guuleysan doono laakiin aanan ku guuleysan lahayn ayuu leeyahy laakiin waxaa leeyahay taasi macquul maha ninka waa uu tegi doonaa haddaba kooxda kubadda cagta chelsena maalintii shalay aad waxay dhamaystirtay ciyaaryahanka layihahdo madoke kooxda kubadda cagta arsenal maanta waxay dhamaystiri doonaan ciyaaryahanka layihahdo kiwar marka saxiixyada ilaa haatan la sameeyey waxaa ka mid ah sida eh, arsenal oo markaa qaadatay ninka layihahdo tarasad kooxda kubadda cagtay manchester united oo qaadatay ciyaaryahaanka layihahdo waythot oo wagaros tawayaan eh, sidoo kaleeto ninka layidhaahdo eh, ninka aadka u khatarta badan ee lagu magacaabo qaylo mudrigi oo ku biiray kooxda kubadda cagta chelsea ciyaaryahaanka layidhaahdo nuno madoke oo asagana ku biiray kooxda kubadda cagta chelsea waa xidigaha ku biiray wayaan kooxaha xil ciyaareedkan ama bishan aynu ku jirno waayaa saaxiib yaal guud ahna barnaamijka ciyaaraha duwarka yeenin intan ayaa kusoo gabagabeynaya barnaamijkan barnaamijkiisa xigaan oo la kulanti